bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وصaxbihi aجmaciin ama bacd cashirkan waa cashirkii lixyo tobnaad ee ka mida min sifati salaati الnabiyi salى اllahu عalayh wali waslm qaala الشhaykhu raximah اllahu tacalى alqiyaamu ilى اlrakcaةi الثaaliثaةi ثuma الraabica القيام istaagii buu baab yahay ila arakcati aaliai ragcaddii saddexaad loo istaago atixiyaadka koobaad laga kaxo uma intaa kadibna ila araabica loo istaago tii saddexaad laga kaxo uma kaana sala allahu calayh waalih wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yanhadu kii u hingada ama u kaca ila arakcati aaliai ragcaddii saddexaad mukabiran isagoo takbiirsanaya allahu akbar leh wa saana wuxuu faray almuusiia salaatahu ninkii salaadiisa bi'iyey buu faray inuu sidaa u takbiirsado qaabkaana u kaco fii qowlii weedhiisii buu nabigu ku amray uma snac yeel daalika kala samee fii kulli ragcatin ragcad walba gudaheeda iyo wa sajdatin sujuud la arkaba kamaa taqadama sidii soo hormartay wa fiihi nadar waa inaga soo marayo qaybtan uma snac daalika fii kulli ragcatin wa sajda xadiidkii rifaaca ibnu raafic azuraqi bay ku timaadaa farbaana ku guda waa inaga soo nidhi wa kaana sala allahu calayh waali rasuulka ilah wuxuu qaama markuu ka istaago min alqacdati fadhiga markuu ka istaago fadhigii atixiyaadka koobaad weeye kabara waa takbiirsan jiray uma qaama waana istaagi jiray ayb yacnii fadhiga markuu ka istaagahayo ragcadda labaad oo ragcadda koobaad ka istaagata labaad uu aadahayo iyo ta saddexaad markuu kacay kacaya ta afraad u aadhayaba kabara waa takbiirsan jiray allahu akbar buu odhan jiray uma qaama waa joogsan jiro waa istaagi jiray xadiidkaasna sheekhu hoos wuxuu idiin qabtay abu yacla baa soo saara fi musnadi bisanadin jayid wa huwa mukharajun fi silsila saxiixa lix boqol iyo afar sidaasuu ku yidhi meesha ayadaa sheekhu wuxuu ku leeyahay silsilada ah walxadiidu nasun sariixun fi ana sunnata altakbiiru uma sujuud xadiidku waa nas ku cad buu leeyahay sunnadu inay tahay in la takbiirsado allah akbar la yidhaahdo kadibna la sujuudo wuxuu u jeedaa xadiidka dherarkiis markuu isbato kaana sal alla alay idaa araada an yasjuda kabara uma yasjud nabigu wuxuu ah doono inuu sujuudo wuu takbiirsan jiray kadib markuu allah akbarta dhammeeyo haddana sujuudi jiray kaana idaa araada an yasjuda kabara uma yasjudu waidaa qaama min alqacdati kabara uma qaama saasuu xadiidku wada socdaa halkaasuu marka sheekhu eh, uu ka deliishanaya sida sawaabkaana muddo aan yarayn inuu sidaa uu sheekhu sheegay ay saxantaan mudi jiray oo sheekhu waa ku taqliidin jiray laakiin bacdan kutub badan la daabacay eh, rijaashii kutubtan wax ka soo koraysa khaasatan sida kitaabka atadyiib calaa kitaabi tahdiib atadiib wadaadka mucaasirka uu leeyahay sanadka dacfi baa ku jira sanadka dacfi baa ku jira waxaa wey xadiidku wuxuu yimaadaa min xadiidi kamil bn طalxata can xamaad bni slma can muxamed bni camrin ibni calqama alleyfi can abi salma can abi hurayra xadiidku ariiqaasu ku yimaada xadiidka sheekh uu daliishanayo ee abu yacla ku jira ayb abu yacla wuxuu kaga jiraa silsiladana buu kaga jira halkana waa sheekh waa inoo daliishada waa ujeedaa xadiidka marka min ariiqi kamil bn طalxata aljaxdari buu ka yimaada sheekhiisu waa xamaad bnu slma sheekhiisa waa maxamedna waa maxamed camr ibn calqama can abi salma can abi hurayra kaana sal ly slam ida araada an yasjuda kabara uma yasjud waida araada waida qaama min alqacdati kabara uma qaama xadiidkaa marka daciif wey sida raajixa ah dhowr arrimood buuna qabaa midda koobaad kaami ibnu alxata waa saduuqun laa ba'sa bihi waxaa isweydiin badan marka xadiidkan noocan ah ifaadkii nabi maxamed salaadiisa loo soo guursho dhanba khilaafsan tafarudka uu la gooyi noqday kaamil alxat aljaxdari oo nin saduuqun mutqin aan ahayn ma la aqbalahaya waa su meesha ku jirta haddaan taa kaina laabno iska dayno waxaa meesha ku jira xamaad binu salma waa nin imaamu iqaah laakiin tagayara biaakhirati waagii u dambaysay aakhiru xayaatihi wuu doorsomo fahamkiisii iyo xifdigiisi waa isdhimay asaga xataa haddaan iska dayno oon dhahno waa la saxiixa xadiidkiisa ardadiisii badnayd awa wadaadkan kaamil ibnu dalxat aljaxdari oo saduuqa laa ba'sa bihi ah ee aan mashhuurka caanka aan ahayn intuu xadiidkan sunnada ku dhisan ee axkaamta fiqiga wato u kala gooni noqonayo ardadii caanka ahayd ee axaadiista xamaad ibnu salax xambaartay ee ka aflaxday awal sida cafaan muslim awal cabdiraxmaan mahdi awal raggii noocaasaayee lagu yaqaanay xamalatu axaadiidi xamaad ibnu salama lama hayo intaas saddexdaa qodob kaamil ibn طalxat aljaxdari oo tafarudkiisa in la aqbalay in kale muran ku jiro xamaad ibnu salama oo fii akhir xayaat tagayur ku dhacay iyo e, tafarudka kaamil u kala tago xamaad ardadiisi kale oo laftirkiyadu far ku gudan tahay intaas haddaan iska dayno kulli waxaa la dayn karin culummadu waxay dureen xadiiu maxamed bn camr bn calqama can abi salama xadiidkiinoo ariiqaasu ku imanaya waxay dureen xadiiu maxamed ibnu camr ibnu calqama allayثi can abi salama can abi hurayra way dureen sidaa darteed ayaa wuxuu yidhi nin kale ibnu maciin maa zaala الnaasu yattaquuna xadiiثahu qiila wmaa cilaة dalika qaala kaana yuxadiثu maraة can abi salmةa bالشhayءi min ra'yihi uma yuxadiثu bihi maraة can abi salmةa can abi hurayra wuxuu xadiidkiisa abi slm can abi hurfar baa ku goda maxaa jira waana layska ilaalin jiray sababkuna waxaa weeye marbuu wuxuu ku warin abisalama xadiidkiisa oo asaga fiqigiisa ijtihaadkiisa iyo ra'yikiisa ku warin haddana xadiid ra'yigii laftirkiisii wuxuu kaaga dhigi can abi slm can abi hurayra oo kaaga dhigahayaabu axmed laftirkiisaa sidaa yidhi oo aada iskaga ilaalin jiray oo wuxuu ka hadlay xadiiu maxamed bn camr bn calqama abi salma fiihi nadar aad booga hadlay wuxuu ku gebagabay huwa mudarib اlxadii marka halkaa la marayo intaasi haddii xataa la dayn lahaa maxamed camr asagoo riwaayadiisa can abi slm far ku gudan tahay haddana wuxuu khilaafay zuhri can abi slm xadiidku saxiinku ku yimaadaa min ariiqi الzuhriyi can abi salmata can abi hurayrata bilaf uma yukabiru xiina yaquumu min aljuluusi fi اlاثnatayn uma yukabiru goormuu nabigu takbiirsanhaya xiina yaquumu min aljuluus markuu ka istaago fadhiga fi linatayn labada ragcadood markuu istaago ee isqotonsho ayuu nabigu takbiirsan jiray gacmana kor u qaadi jiray xadiidkii maxamed bn camr can abi salamana muxuu ku yidhi isagoo fadhiya ayuu takbiirsanhayaa markuu ragcadda labaad ka kacahayo atixiyad koobaad ka kacahayo gacmaha markaasu kor u qaadaya idan mukhaalafatu aلzuhri limuxamed ibni camr can abi salama iyo dhowrkii cillaan kuu soo sheegay xadiidku waa qabaa intaa waxaa ka daran saxaabiga abu hurayra xadiidka laga wariyay asagu salaadda nebi maxamedku tilmaamay uu tukan jiray waxaa wariyey maqberi kaana idaa qaama min asajdatayn qaala allahu akbar kaana idaa qaama min asajdatayn markuu istaago kadib ayuu allahu akbar jiray wadaadkana muxuu ku yidhi isagoo fadhiya ayuu nabigu takbiirsan jiray kadibna uu istaagi jiray waad ujeedaa mar mukhaalafada meesha ka taala xadiidka asagu bukhaari ku yimaadaa min ariiqi nucaym mujbir buu ka yimaada can abi hurayrata lafdiguna wuxuu ahaa waidaa qaama min aljuluusi waidaa qaama min aljuluusi qaala allahu akbar cinda axmed bni khusayma min ariiqi bni jurayj buu ka yimaada xadiid abi hurayra wuxuuna ku yimaadaa wayukabiru xiina yaquumu min almuhanna bacda aljuluus xiina yaquumu Eh, yukabiru xiina yaquumu من almuana markuu labada ragcood ka istaago bacda aljus ee fadhiga ka dambaysay buu takbiirsan jiray muslim baa kaa soo saara abuhur laftirkiisu saasaa laga wariyay asaga laftirkiisainta waa axaadiiii zuhri can abi slm wuu khilaafay maxamed camr zuhri waxaa mutaabaceeyey ardo kale nucam ilmujmir maqbari kulli siduu ku wariyay ku wariyeen marka riwaayadu ama waa shaado ama waa munkar riwaayadan inoo isaga abu hurera ragga tilmaamay salaadiis waxay ninka la jiray caطaa sallaytu qalfa abi hurayra fasamictuhu yukabiru xiina yastaftixu الsalaa wuu waday maxalu shaahidku uma xiina yastawii qaa'ima min aلثintain uma xiina yastawii qaa'ima min aلثintain wuxuu kaloo takbiirsan jiray uu rafcin jiray markuu ka istaago si fiican isku qotonsho labada ragcadood ka istaago idan dhaqanka abu hurayra riwaayada marfuucda ka soo orortay min jamiic uruq kulli way khilaafsan tahay riwaayatu muxamed ibni camr ibni calqama can abi salama can abi hurayra riwaayadaas marka laga taxad ibni camrna sidoo kale wey mukhaalaf kalena wuu wataa xadiidku hadda waba ku mashquul wuxuu kaloo wuxuu kaloo ku jirta asagu kaana idaa araada an yasjuda kabara uma yasjud taalabteed bukhaari waa kii baabaystay baabun yahwi bitakbiiri xiina yasjud wuxuu sheegay inaad allah akbar dhihi kadib aad inaad allah bardhi kadib inaad istaagi labaduba axaadiiu khilaafsan yahay axaadiiaad soo marteen kulli waay nabigu markuu sii socdo ayuu takbiirsan jiray sujuudda ayb kana wuxuu i allah akbar baad dhihi kadib baad sujuudi allah akbar baad fadhiga ku dhiax tixiyaadka koobaad kadibna waad istaagi labadaba khilaaf baa ku jira sheekhu meeshuu yihi wahada alxadiiu nasun sariixu fi ana sunnata atakbiiru uma sujuud sax ma aha waa mukhaalif lilaxaadii aad ha looga taxadaro alla fiiriyo kolley baxdigaas <clears throat> wa kaana sal la alay sl rasulka wuxuu yarfacu kii kor u qaaday yadayhi gacmihiisa maca hada takbiiri takbiirtan maceeda axyaana mararka qaarkood takbiirtan hadda la soo sheegay waa maxay laga istaagaya atixiyaadka koowaad laga istaagayo mar buu rafculyadayn raacin jiray ayib rafcigaasna sida sawaabka waxaa wey markaad istaagto baad kor u qaadi markaad istaagto eed isqotumisad allahu akbar dhe gacmaha ad kor u qaadi takbiirtii rafcigu waa israacaya lianna maqsuudku waa takbiirta rafculyadayn gacmaha kor loo qaadana waxay raacsan tahay takbiirta waa taabic sida aanu soo maray ayib inta badan ayaday raacdaa marka hadday horaysa hadday dambaysaba maxalushaahidku waxaa weeye hadday horaysa iyo hadday la socotaba waxaa wey maxalushaahidku waxaa wey takbiirta maqsuud ah <clears throat> xadiidka abi xumaydin saacidin waxaa ku yimid fi ah صaxiix aad garanaysaan uma yaquumu min asajdatayn fayasnacu mila ma sanaca fi اlistiftaax xiina markaad istaagto isqotomiso markaa kadib baa takbiirsan gacmana kor u qaadi aada uga suga wa kaana sal اllahu calayh wasalam rasuulka ilah wuxuu qaama markuu ka joogsado idaa araada alqiyaama cafwan idaa araada alqiyaama markuu doono inuu istaago ila rakcati araabicati ragcadda afraad qaala wuxuu odhan jiray allahu akbar bu odhan jiray wa amara bih wuxuuna faray takbiirsigaas iyo qiyaamkaas almusii'a salaatahu ninka salaadtiisa bi'iyey kamaa taqadama sidii soo hormartay aanifan mar dhoweyd oon wakaana sal allahu alayh wali waslm rasuulka ilahi wuxuu ahaa yarfacu yadayhi gacmihiisa kii kor u qaada maca hada takbiiri takbiirtan laga kacayo ragcadda saddexaad ee ta afraad loo kacahayo axyaanan mararka qaarkood hoosta sheekhu wuxuu qabtay waxaa soo saaray abu cawaana iyo nasaa-i bisanadin saxiix aniga inta tabartayda waqtiba igaga baxay maanta ma helin xadiidkaas idinku soo fiiriyo ma helin asalkana sheekhu ma sheegin xadiidka asalkana kuma takhriijinin oo intan hadda idiin dhagaanay rawaahu abu cawaanata wanasaa-iyu bisanadin saxiixin keliya ku qoran anugu in tabartayda waa rogay abu cawaana waan hayay nasaa-ina waa fiiriye ka waayey xadiidkaas ayib inuu nabig sal l slam markuu u kacay ragcadda afraad gacmaha koor u qaadi jiray baan ka hadlaya takbiirta ma waxaan ka hadlaayo muxuu ku uhi wa kaana yarfacu yadayhi maca hada takbiiri axyaana ayib qolyihiinna sharax haystaan u ma haystee ma qaban haya xadiidkaas meel lama idinku tiirinhaya wadaadka haysta ulfeer ado kitaabka haystaa wy basmul muxuu ku yidhi waxaan ka hadlaayee miyaad fahanteen ragcadda saddexaad marka laga istaagaya allahu akbar in lay odhanhayo ma aha inaan ka hadlayno waxaa weya takbiirtaas rafculyadayn nabiguna mararka qaarkood raacin jiray xadiid sheegahaya ma helin labada kitaabuu sheekhu u tiiriyey xadiidkana anugu waa ka waayey kuma jira idma lihin laakiin anugu waa ka waay bal soo raadsa ya meel kuu cilmay soo maha haye waaye dacfo aalib walmaluub markaas anigana waa kari waayay ninkii aan laha waxbuu sheegayn oo kaas almuhim waxaa weeye sheikhu asalka ma takhriijinin yani raqamkii iyo safxadii iyo juska nama siinin rawa abu cawaanata wanasaa-iyu bisna saxiib kaga tagay aniguna arki waay bal soo fiiriye <clears throat> shariifkan dhegaystayna waxaa weeye isna uun tuham u dulmaray shareecadu nool allah caafiya asaguna uun dulmaray marka ma ma garanayo uma kaana sal اllahu alayh wali waslm rasuulka ilaahay yastawi kiisan ekaada qaacidan asagoo fadhiya calaa rijlihi lyusraa lugtiisa bidix buu ku fadhiisan jiray muctadin asagoo ekaanaya oo siman oon muxuu ahaaye dhinac u dhacaynin xataa yarjica ilaa uu laabto kullu cadmin laf walba ay ku laabato ilaa mowdicihi meeshiisii uma yaquum waa istaagi jiray muctamidan asagoo cuskana cala ardi dhulka cuskana waa istaagi jiray yani racadda saddexaad buu ka istaagi wey racadda saddexaad buu ka istaagi ayib markaasuu tii afraad buu aadahayaa wey uma kaana yastawi qaacidan oo jalsat listiraxada ad soo martee buu sheekh ujeedaad waad soo maray soo maahayn markaad racadda saddexaad ka soo fadhiisato aad sujuudda labaad ka soo toosta ha sii boodine dib u noqo iftiraashame salmigu u fadhiiso kadibna markaa sii istaago waa jalsatulistiraxa ila waxay geli jirtay ragcadda koobaad iyo iyo ta saddexaad marka laga kacahayo wa kaana yastawi qaacidan wuxuu ahaa nabigu mid ekaada isagoo fadhiya fadhi buu buuxsan jiray calaa rijli lusaa lugtiisa bidix muctadilan asagoo dhexdhexaysanaya bimacnaa isagoo xasilaya ka dhiganta isagoo xasilaya ka dhiganta aan boobaynin xataa yarjica kullu cadmin ilaa mowdici uma yaquumu muctamidan calaa taas dhib ma laha ama gacmaha lagu kaco ama ilowyaha intaad qabsato suduur qadami ku boodata waynu soo maray culays ma laha hunaa jasat اlistiraaxa oo imaam shaafici u qabay iyo riwaaya can imaam axmed labadaas horaan baynu soo maray wa kaana sal اllahu alay waslam muxuu aha yacjinu kii muxuu aha gacmaha duuba gacanta duubto isagoo saa intuu u duubto ayuu ku istaagi jiray basheiku raba yactamidu calaa yadayhi gacmihiisuu cuskan jiray idaa qaama markuu ka istaagahayo fadhiga ragcadda saddexaad iyo midda koobaadba alictimaadu cala alyadayn fa nacam nabigu markuu ka inuu gacmaha cuskan jiray saxaaba badanna saxaabana sameeyeen salafkuna ogol yihiin inkastoo dhan kale loo badan yahay kama qabno culaysba mara laakiin waxaan ka soo dagaalanay cajniga in lagu fasiro gacantoo duuban oo feerh kuu duuban yahay tontooma intaad duubato inaad ku istaagto saasuna asagu sheekhu qabaa oo sheekh albaani ku fasirahaya yacjin wuu cajiimi jiray faruhu duubi jiray wey kadibna wuu cuskan jiray farahoo duuban baa lagu istaagahaya meeshii sidan ay ahayd dadna sidan ay ugu kacaanba dad way farahan saanay ugu kacaan walya sidan ay u qabsadaan niman baabacad ay dhigtaan shantuba waad fasaxantihi laakiin mid baa sunna un baan hadda diidannahay <clears throat> yacjinu hadda inaysan ahayn gacan la duubahayo bas ah yactamiduba caddays hadday ictimaadkii cajnigu ay laba kala duwan yihiin waaw caaطifa meesha la geyn lahaa bal idan maadaama wudi la gooyey yactamidu waa jumla mufasira liyacjinu kaana yacjinu ay bimacnaa yactamidu wuxuu cuskan jiray calaa yaday gacmiisuu nabigu cuskan jiray idaa qaama markuu istaagahayo sidaas waasuu marka sheekhu uu qabaa inay qaabkaa tahay xadiidka ibn cumar aynu soo maray ayuu u daliishadaa waa inaga soo maray xadika inuu daciif yahay wاlcilmu cind اllah asiga abu isxaaq alxarbi oo xadiidka sheekhu u tirinay soo ma aragta abu isxaaq alxarbi baa wadiyey fii qariib اlxadiid uu ku leeyahay markii uu wariyey wuxuu ihi ay munkabun ka hayati اlcaajini munkabun ay anahu munkabun calى hayati اlcaajini wuxuu ku fasiray asagu markuu nabigu kacayo waxaa weeye isagoo foorara ayuu kici jiray isagoo qaarka ma kici jiray ruuxa cansheerada qooshahaya ama kibista qooshahaya soo kuma foorarsada baasha mise intuu qaarka taagay si ruwaagi buu sidaa yidhaahdaa mise wuu foorarsadaa oo saas baashu u riixaa alxarbi wuxuu leeyahay nabigu markuu kacayo isagoo foorara ayuu gacmaha cuskan jiray waana kici jiray wadaadkii horta hariibka xadiidkana wariyey qaabkaasu u fasiray waraawi adraa bimarwiyihi maa lam yukhaalif الظaahir fii lisaani اlcarab waxaa ku yimid yacjinu fi الsalaa ay yactamidu calىa yadayhi idaa qaama fii lisaan اlcarab wadaadkii ibn manduur soo ma garanaysa kamaa yafcalu اladii yacjinu اlcajiin siduu yeelo ninka canjeerada qooshaya ama kibista qooshaya fii misbaax اmuniir waxaa ku yimid fayuumi wadaadka shaaficiga qaala jawhariyu cajina idaa qaama muctamida calى اlardi min kibarin cajina waxaa le idaa qaama muctamidan cala alardi min kibarin cadligu waxaa weeye markaad dhulka cuskataba waayeelnimo darteed aad u cuskato ninka dalinyarada maaa lagu yaqaana daf inuu iska yidhaahdo boodihii cuskado asagon waba cuskanin bu iska boodo lugihiisa ku boodo midka xoogo yargaabiyo inuu lugta cuskado laakiin dadka dhulka cusub maxaa lagu yaqaanaa waa yeel warkii wey hawshaas idan xadiidkii dalaaladiisu xataa hadduu asaxo dalaaladiisu ma anfacayso siduu sheekh albani uu rabo raxmat ullahi tacala wadaadkii la odhan jiray alimaam abu camr ibnu salaax isagu kitaabkiisa sharxu mushkil wasiid baxdi dheer baa ku jira aad buu u naqdiyey wadaadaha ku fasiray cadniga in gacmaha la dubo bal wuxuu yidhi waa qaab cajami ah oon carab suqul ku lahayn waa hay-a munkara oon salaad khusaynin marka la waayeela qaab loo kaco ummadda salaad looga dhigi maayo buu beydkii wuxuu keenay uu lahaa acsha acsha beydkiisii وأصبحت كنتيا وأصبحت عاajلا وشhaر khsاaل المaرء كنت وcاajiل beytkaasuu keenay wuxuu ihi wadaadkaas acaشh nin adiibo carbeed oo luqawi aha xaggana mxuua شhaacir aha wuuu zmnkii ficnaa uu soo maray iyo wanaaggii uu soo maray wxoo dhan buu ka sheekaynaya waa duqoobay berisamaadkiibu marka dib u xusuustay markaasu wuxuu yidhi وأصبحت كنتيا kuntu kada kuntu kada kuntu kada baa noqday yani kuntiyan waxaa loo yidhahda waa nisba ilaa kuntu waxaan ahaan jiray xoolaan ahaan jiray wiil bele ka dhacday baan ahaa beryahan dambaan xoogow miyaad taqaanaa waagaan yaraa wiil hoog baan ahaa wiil yani kuntiyan kuntu kuntu somaali waxay yidhaahdaan aabbahay baa geel lahaan jiray anaa dameero laa dhaanta dameero anaa laa dhaanta marka kuntigu wuxuu uga jeeda ninka shaacirka wa asbaxtu kuntiyan nin hadda un tabartiisa ay noqotayba waxaa noqday bahalkan xidhay leeyihiin waxaa noqday buu ninun ka sheekeeya wuxuu soo maray waa howlaha ay haweenku ku dacayaan duqoyada waxay dhaheen oday markuu duqoobo faan iyo xisaab kala ka soo hadha xisaabta kale sheegi maayo marka faan baa ka soo hadhay kanan ahaa oo halkanaan maray oo waxaan ahaa wiil baa ka dhacday oo xoolahan bixin jiray oo waan gurman jiray oo wartalow haddaa idinku kala ahay war wax dhiga war ragga iska dhacasha waaga idinka idinla ekaa waxba layma sheegi jirinba ah, marka wuxuu hi waasbaxtu kuntiyan nin kuntu kuntu kuntu kada aan eh, ka shaqaysta yaan hadda noqdo taas ila tabar ah wa asbaxtu caajilan markuu kacay nin cuskada gacmahana waa noqday buu wa sharu khisaali اlmar'i kuntu wacaajinu ruuxa dhaqankiisana waxaaba u daran buu inuu ka dhigto dabcad ka dhigto waxaan ahaan jiray untu untu waa caajil inuu gacmaha cuskado aragtay hade duqaydu iyo waayeeladu qaarka dambe marka hore ka kacayaan kadibna gacmaha dhulka ugu dambay sumayda arag qaabkaasaa cajliga la yidhahdaa laakiin gacmahoo la duubo wax ku fasira ma arag luqawiinta hala wadaad mooye wadaadka kitaabkiisa ataa maanta inaan anugu naska dul istaagaan dabcan waan kari waayey laakiin waxaa soo ka soo guuriyay alimaam ibnu salax fi kitaabihi sharx mushkil wasiid mujaladka labaad boqol afartan iyo ko waa wadaadkii loodhan jiray abuxasan adariir kitaabkiisa almuxkam fi lua almuxkam fi lua wadaadkii maghribiga ahaa andalusiga ahaa wadaadkaas oo luqawi ah wuxuu soo guuriyey cajam waxay kaloo noqotaa in shantuba intaad duubto aad ku istaagto wadaadka marka wuxuu taageeraya tafsiirkii sheekh albani laakiin waa wuxuu ihi ibnu salaax waa tafsiiraan jirin buu ihi wadaadkan abulxasan adariir saaxiba almuxkam fi lugana lahu kharaa'ib wa mafaariid lagu radiyey lagana yeeli maayo ahlua badankoodna agay mareen almihii masle qaabkaa laiskugu haysto xadiidka sixadiisa waa laisku haysta inuusan sugnayn baa ila xoog badan dalaaladiisana muran baa ka taagan waxaa loo baday inuu sidaa uusan hayn sheekhu halkaas ayuu maray walcilmu cind allah wa kaana sal lla alay slam iyadoo aad laiskugu dhibaan uu soo gaadhay ree resli aad iskugu dhibaanoo haddaadan saa dhihinba laisku qabsanhayo oo kii aad bay ugu dagaalami jireen marka waxaan xusuustaa wadaadkii muadinka shakarnauud oo su sidaa u lahaa labadaa ay noqotay sibirgeel haaad soo ma garanaysaan misaragiinu gadaal ka soo gaadh baatiin baasha dadku waxaa le abaaru keenta afka soo gaadh weeye badankiina abaaru keentinatiin baan u malay almuhim wa kaana sal اllahu alيه waslm yaqra wuxuu akhriyi jiray fii kulli min aragcatayn labada ragcadood ee dambaba ee saddexaadka iyo afraadka ah ilan labaad koobaad iyo labaad waad soo marteen alfaatixu akhriyi jiray wa amara bidalika wuxuuna faray almusia salaatahu buu faray wa kaana rubama waxaa laga yaabaa adaafa inuu ku biriyo ilayhima labada ragcadood saddexaad iyo afraadka fii salaati الظuhri salaada duhur gudaheeda bidca aayaatin dhowr aayadood kama sabaqa sidii soo hormartay bayaanuu cadayntiisu fi qira'ati qur-aan akhriska aanu ku soo sheegnay fii salaati duhr yacni ragcadda saddexaad iyo ta afraad faatixuun buu nabiga ku gaabsan jiray saasaana u badnayd axaadiista saasaana u badnayd marar baa dhici jirtay in faatixa nabigu wax raaciyo salaada duhur xaggaynu ku soo marray intaa in lagu gaabsada asal ah axaadiista sheegaysa nabigu salaada duhur iyo casar iyo ragcadda saddexaad iyo afraad faataxo qur buu raacin jiray in muran ku jira aynu soo sheegnay alqunuutu fi salawaati alkhamsi linnaazila in loo qunuudo salaadaha shanta ah dhibaato timid awgeed alqunuud waa ducaysigii allahuma hadina aan dheh la ducayso ma garanaysaa marka la ruuca kadib ee la soo ictida samic allahu liman xamida kadib la ducayso ducadaasa qunuud kada loo fi salaawaati alhamsi shanta salaadoodba duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishi iyo salaad subax baa la qunuudo linaasilati dhibaato timid awgeed naasiladu waa masaa'ibka muslimiinta qabsanaya abaaraha colaadda muxuu ahaaye biyola'aanta qulqulatooyinka dhulgariirka cabsida cudurada wax walba muslimiinta guudoo saameeya ama muslimiin ku habsada si guuday si gaar ahaaneedba in laga qunuudo laga duceeyo muslimiintu isla gurmadaan ayaa la doonayaa waa jirkaada qayb ka mida xubinkaa tirsan weeye wa kaana sal اllahu alيه wasalam idaa araada markuu doono wuxuu an yadcuwa inuu habaaro calaa axadin qolyo u habaaro aw mase yadcuu u baryo ilaahay u tugo liaxadin axad kale ilahay u tugo qanata waa qunuudi jiray ilaahay buu bari jiray fi rakcati اlakhiira ragcadda u dambaysa bacda rukuuci rukuucda kadib buuna qunuudi jiray idaa goortii qaala u yidha samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd wa kaana suuban wuxuu ahaa yajharu kii la jahra kor u dhiga codka biducaahi ducadiisa korbuu u qaadi jiray qunuudka qunuudkaasi mar ha noqdo muxuu ahaayey salaad jahriye ah ama yuusu noqoni mar hadduu qunuud yimaado kor baa loo qaadahaya wayarfacu yadahi gacmihiisuuna kor u qaadi jiray markuu ducaynaya saasuu odhan jiray rafcigan kiisa kanoo kale ah maaha rafcigii salaadda ayna kusoo martay maaha rafcigii liducaa wey kan gacmahaad saa udhibo waad soo godaysa xadiidku waad garanaysaa de asalka wuxuu ku yimaadaa saxeenku ku yimaadaaye laakiin riwaayadan sheekhu hadda wa yarfacu yadayhi waxaa la tafaruday sulaymaan ibnu muhiirata almakhzuumi can haabit ibni aslam albunaani isagoo jamaaco dhowr iyo tobana khilaafsan xadiidkii anas aad laakiin abu cawaana saxiix yeelay sanadkiisana waxaa taxsiniyey ama saxiixiya alimaam nawowi ciraaqi ayb wadaadana waxay leeyihiin rafcu اlyadayn fi اlqunuud nabiga kama sugno bay leeyihiin ayb saxaabadan bay ka suganta yidhahdaan wayuaminu wuu aaminsanoo aamiin buu dhihi man khalfahu cidda ka dambaysana dadka ka dambeeya markaad adugu ducaynayso dadku aamiin bay kuu dhihi adna ducadaada wadi dadkuna way kuu aaminsan taa hore in rafculyadaynkaaba dhaantee oo ninka la tafaroni uu iqa u yahay midaan dambe in aamiin aad tidhaahdaan ah nabi maxamed iyo saxaabadu la tukanaysa kama sugno saxaabadii la tukatay iyo nebi maxamed kama sugno inay aaminsadeen waxaana la tafaruday hilaal ibnu khabaab nin la yidhaahdo hilaal ibnu khabaab can cikrima can ibni cabaas can ibni cabaas ayib ninkan tafarudkiisa lama aqbal waa nin dacfi ku jiro asagu waadana waa saduuq yah laakiin waa nin daciifa khaasatan xadiidu can cikrima waaba manaakiir xufaad badanna way khilaafeen ka asagu ma sugan alta'miin tamiin saxaabati khalfa rasuul fi lqunuud ma sugno laakiin saxaabadaa qunuudi jiray oo ducayn jiray inta ka dambaysana aamiin dhihi jiray xilliga cumar iyo xilliga ka dambaysayba saxaaba way ka sugan tahay lakiin waxaan isku hayn waxaa weeye nebi maxamed baa qolyo habaaray ama u duceeyey saxaabaduna waxay u lahaayeen aamiin min xayu riwaaya ma sugno amaa saxaabadu way yeeleen ayagu ayib hoosta sheekhu wuxuu ku qabanayaa waad ujeedaan baan u malayna wuxuu leeyahay sheekhu rafcu lyadayn fi اlqunuud waa sida axmed uu qabo waana madhab isxaaq waana madhab muxuu ahaa jamaahiir min alculamaa laakiin markaad ducaysa kadib in oy ducadu dhammaato in gacmaha wejiga la marsado siday caamadu u yeelaan hadday bannaanka ku ducaystaan iyo hadday salaad gudaheed ku ducaystaanba markii ducada ay dhammeeyaan wejigay marsadaan daymna waxay kusii daraanba jid kale ay sii mariyaan waad aragteen baan u malay taa sheekhu wuxuu leeyahay iyadu meella kuma imanin meella kuma waa bidco saasuu leeyahay ninka aad u shaxay qadiyadda waxaa ka mid ah alimaam alxaafid albayhaqi abubakr axmed bnu xusein asagu waa faahfaahiyey wuxuu yihi meella kuma sugno wax xadiidoo ku yimid laa daciif walaa saxiix ma jiro buul ayib waa nebi maxamed ka sugan mid saxiixaan u jeeda oo ka yimid nabiga ma jiro walaa saxaabada walaa taabiciinta laakiin mid daciifa ah, ayaa laga warshaabui nabiga kaasna uu qabtay waana daciifiyey abu maxamed uljuwayni markuu kitaabka fiqiga ah qoray waxyaabuhu ku naqdiyey risaalo u diray kitaab fiqi uu kaga hadlay madhab shaafici ba abu maxamed uljuwayni baa qoray bayhaqi bayna aqraanahayeen waa imaam alxaramayn aabbihii wadaadka kitaabka qorahaya bayhaqi baa markuu kitaabkii mutaalaceeyey yaa wuxuu arkay masaa'il aan munaasab ahayn oon u cunamin imaamka faqiihi abu maxamed aljuwayn uu qaabka u dhiga risaalo uu qoro ku canaantay masaa'ilku kala hadlay ka u i masxu lyadayni biاlwajhi bacda اducaa meel ka go kitaabka kumana arki karo marka masaailku ku inkare kamid ahay ibn صla uu i wa bihi aqul kitaabkiisa a mushkil wasiit markuu maray wuxuu yidhi anugu sidaan leehay khazaalina waa khaldamay annagaa shaafici warka annaga waa taqaana intaa marka laga soo tago annagaa shaaficiya saddex wej baan leenahay haddaan shaaficiya nahay warka annagu wa inaad wax ka ogaataan ma ogtahay warka kooaad madhabka kooaad waxaa weeye nafyu rafci اlyadayni wاlmasxi macan wejka kooaada shaafici ay qabto waxaa weeye wadaadda waxay leeyihin haddii la qunuudahayo gacmaha korba loo qaadi maayo ducada marka la dhammeeyana gacmaha wejiga la marin maayo labaduba way diideen ragga hawshaa diida waxaa kamid ah saxib اlmuhadab abu isxaaq ashiraazi kitaabkiisa almuhadab ee kutubta shaafici kitabka u weyna mutuuntoodan ka hadlaaya halkaasuu maray waxaa kaloo siduu maray abu maxamed albaqawi kitaabkiisa atahdiib fiq shaafici waa idin yaalla may ogola wadaadahaas wejka saddexaad wejka labaad baan rabaa cafwan in la kala qaado la yihahdo gacmaha in kor loo qaada marka la ducaysanayo way fiican tahay laakiin waxaan la ogolayn wejiga in la mariyo sidaa waxaa ku tegey alimaam albayhaqi ibnu salaax nawowi ragga muxaqiinta faniga xadidka ku fiican halkaas wada mareen ayb maxaa noo soo dhaxeeya ibaat اlamrayn labadaba in la yidhaahdo gacmaha kor loo qaadi waan la isku rogi waa la ismarin ducadu ilahi wuu kaa aqbala wx meeshan saaraa waa la ismariyo saddexdaa wejba waa leeaha dhago saddexdaa waa leeahay waadfaatee baan u malay kaydin la rabo saddexdaa wej midka dhexe tafriiqa wejka mufariqa waafaqsan sunnada wاlcilmu cind allah وكان sلى الله عليه وسلم رsuلk a يqنutu kii qunuuda في السaلaوaaت الخaمس kuلiha salaadaha شhantaa dhammaantood buu qunuudi jiray wuxuu hosta sheekhu qabtay abu daawud iyo saraaj abulcabaas saraaj baa wariyay daara qudni bisanadayn saxiix laba xadiioo midna xadiid bara ibni caaziba wey midna waa min xadiidi ibni cabbaas ya sheeh axmed kuma maqal risaalada bayhaqi uu abu maxamed aljawayni u diray magaceeda ma aqaan risaalau abubakr albayqi ilaa maxamed aljuwayni baa le waa mabuucay ku jirtaa majmuuc risaal munyariya ku jirtaa ku daabacan tahay shaaficiyaduna kutubtooda way soo guuriyaan mulaqin iyo xaafidka iyo musalax kulli way ka soo guuriyaan waa risaalo oo naseexo ahayd oo masaa'il uu ku khalday imaamku uu ka saxaayey bayhaqi baa saxaayey maadaama bayhaqi uu kaga awood badnaa juwayni xagga faniga xadiidka faniga xadiidka risaalada magaceeda ma xusta laakiin waa risaaladaas risaalatu abibakr baqi ila maxamed juwayr bay caan ku tahay waxayna ku daabacan tahay qaybo ka mid a ah daanan khaldamin majmuucat risaa'il munyariya ku daabacnayd ayb wa kaana yaqnutu fi salawaati alhamsi kulliha salaadaha shanta nabigu waa ku qunuudi jiray waa marka ay naasilo jirto wey idaa araada an yadcuwa liqowmin aw dacaa calaa qowm markuu nabigu xabaarahay ama ducaynay dhib jiro wey ma aha qunuud joogta ama wax laga hadlayo xadiidka hore ibn cabaas asagu waxaa ku jira dacfi oo min ariiqi hilaal ibni khabaabka aan kuu soo sheegay baa ku jira asagaan la tafaruday tafarudkiisna lama aqbalayo siduu cad ibni xibbaan wuxuuna la tafaruday dikru lqunuuti fi salawaati alkhams shanta salaadood buu nabigu qunuudi jiray cinda nawaasil asagun baa wariya saxaabadu waxay wariyeen intooda kale iyo xadiidka ku yimid inuu nabigu qunuuday nawaasisha marka reer ricli reedankan ay saxaabada laayeen maqribkiiyo fajarka maqribkiiyo fajarka ayuu nabigu qunuuday axaadiistu saxiixan ku timid sunanka saasay u badan tahay xadiidka bara ibnu caazib asagu waxaa ku jira nin leeda maxamed bin anas araazi baa ku jira waa nin saduuqo yuqrib ibnu qayimna zaadka wuxuu idhi laa taquumu bihi xuja sheekh albaani aad bu ibnu qayim u naqdiyey naqdigiisana masax ma aha dahabi baa ka horey wuxuu yidhi aلصaxiixu mawquuf xadiidkan waxaaba صaxiixa inuu mawquuf yahay miisaanka miisan اctidaal dahabi markuu u tarjumaystay maxamed bn anas araazi buu sidaa ku sheegay labada xadii mama sugno sida saxda ah laakiin xadiidka abi hurera fiican inuu sheeku daliishado xadika abi hurera fi صaxiix saxaabiyo taabiciinbu wuxuu ku yidhi ma idiin tukadaa siduu nabigu u tukan jiray maalin maalmaha ka mid ahaabay dhaheen maalin buu shantii salaadood buu tukaday marka duhr casar maqrib cishe subax yuu ku geeyey markaasuu shantiba qunuuda e, xilliguu dhib taagnaa muslimiin u duceeyey gaalana habaaray markuu dhammeeyey buu ilaahay baan ku dhaartay salaadda nebi moxamed anaa idinku dhow innii la ashbahukum salaatan birasuuli illah xadiidkaasaa anfici lahaa sheekh albaan muran lahayn laakiin labadan uu sheekhu daliishaday cilaa ku jirta labaduba laakina hase yeeshee kaana suban wa laa yaqnutu kan qunuudi fiiha fi salawaati alhamsi shanta salaad nabigu qunuudka ma joogtayn jirin ilaa idaa dacaa liqowmin inuu qolyo nabigu u ducaynhayaba mooyeen aw dacaa calaa qowmin ama qolyo uu habaarayaba mooyeen yacni qunuudka joogtada inagu aan joogtaysanay ee salaada fajar waa khasaa'istii shaaficiyada ayib sida bismka in lala jahraba ay khasaaista shaaficiya u tahay ayib sufyaan athawrina wuxuu ku daray min asunna in aadan bisinka la jahrin haddaad u aragta bisinka in la jahra inay fiican tahay mubtadici raafida shiica aad ku qoray wiilkii ardaygii shucayb bni xarbi markuu u yeedhay wuxuu yidhi waa inaad u aragto bisinka in la siraysto inuu khayr badan yahay kana khayr badan yahay in lala jaaro saa haddadaan aamininna caqiida soo yeedhiyo waxba kuu tari idan ahl kuufa way ku adkayd maxaa yeelay shicaar waxay u ahayd bisinkooda la jahro raafida iyo shiico ee astaan u noqota saasay oga carari jireen salafku laakiin shaafici asagu hadda wixii uu arka inuu xaq yahay ma barbadho ama raafida ha marto ama muxuu aha jadiidiye ha ku dhaqaaqdee halkaasuu maraa fa rubbamaa qaal inuu yidhahdaa laga yaabaa qoloodka inagu aanu joogtaynay xadiid ku asaxay ma jiro ee fajarka hal xadiiu abu jacfar araasi laga wariyo min min xadiii anas maa zaala rasul s yaqnutu fi salaati اfajri xataa faaraqa dunya baan ku dhagnaa waana mujmal hataa hadu asaxo anfacahay nabigu waa qunuudi jira baa le qunuudkuna wuxuu noqdaa duul qiyaam wuxuu noqdaa khushuuc salaada fajarna way ka qaraadheen salaadaha kale macnuhu waxaa wey nebi maxamed inuu salaada fajar dheeraynayo muusan ka zuulin qiraacadeedaba qur'aan alfajri uu dabaqahayo ilaa u dhintay gacantuu taago allahuma hadina ba akhriyaa meel laguma hayo marka hawshaas annagu waxaa wey xadiidkuna waa mujmal sixadiisuna culamo badan baa weerar ku qaada sanadkiisuna sanad aad u tabardaran weeye ayb farubamaa qaala nabigu inuu ku ducaystaa laga yaabaa ugu ducay muslimiintu u ducaynaya allahuma anji waliida bna waliid saxaabadii mustadcafiinta maka lagu haystay wey allahuma anji allow soo badbaada alwaliida bna waliid wa salaamata bna hishaam wa cayaasha bna abi rabiicata allaahuma mashdud allahu adke oo dhuuji wad'ataka joogsigaada aad ku joogsanayso calaa mudara ree mudar ilaahu ree mudar maxaa weeyaan maroodiraha ku istaaga ka dhig wey alla waxbaa u reebanoo baabi wey ree mudar waa qrashtee sooma ah qraish iyo qoyskoodii ayib ila mudar ah way maraane soo abtarkooda ma maro meel fog awow fog buu nabigu qabanhaya saan loo kala hadhinba wixii dagaalkaa galay oo dhan ee nabiga la coloobay ee quraadii laayey ee saxaabadii gumaadoo dhan buu nabigu taabanhaya wajcalha allow wadada ka yeel yacanii ciqaabta waxaad ka yeeshaa siniina abaarooyin ka sinii yuusufa nebi yuusuf abaarihiisi oo kale ah ree masr abaarihii ku dhacay awal ee baabi'iyey ee sabcun shidaad toddoba iyo toddoba iyo toddoba labaatan iyo ko sano isdaba taagan kusii daawey ayb allaahuma alcan ama muxuu ahaayey intaa doonto allow yani laskaga shabahaya agga culayskii xagga muddadaba ma boqol ba allow ka dhig doonto allaahuma alcan laxyaana reer laxya waa qabiil oo baail isku raacay iyo balaayo iyo muslimiin la gumaad wa ricla wa dakwaana wa cusaya nimanka laydha iyaguna casat illaha wa rasuulah ilahay rasuulkiis baa caasiyeene intuba allo waxaa weeye gumaad oo baabi'i ayib qabaa'ilka dushaa laga qaban haday baatil isku raacaan fardiguna xugun ma laha fardiguna waa tabac hadduusan hawshu ku jirin ilahay baa ka reebi alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir laakiin madaxyaweyntu iyo girirweynku meeshay xukumeen shacabkuna ka daba rukusay baanu dusha ka qabanaya miskiinka ku dhex jira waxaa weeye allaa ka sooci hadday balaayo adduunya timaadana oobaa la israacinba xadiidka ibni cumar ilaahay subxaanaه wa tacaala qowm hadduu cadaaba fi dunya camahum biاlcadaab wاtaquu fitnata laa tusiibana aladiina kafaruu minkum haasa dalamuu minkum khaasa ayib la kala saari maayo idaa nazla اbalaa bayna wadaaduhu tacumu aalixa wasaalix wayna ka daliisha xadiidka zaynab jaxsh kii umu salama kii caaisha kii xafsa kulli waa ku yimaadeen qowm baa soo duuli waxay ku soo duuli madiino mise makay ahay xadiidku makuu ahaa makay ku soo duula alkacbay ku soo duulahayaan faidaa kaanuu bibaydaa min alardi khusifa biawalin wa aakhirin meel bidac oo daleeda markay marhayaan kii u dambeeyey kii horre dhulka la goynhaya saxaabadu su-aalay ka nabi maxamedow su-aal baan qabnahae dadkii masaakiinta iskala socday see la dhihi qolihii suuqa xanjada iyo looska ka caddaysanhaya ciidanka guurahaya see la dhihi kii qasbanaa la soo dirqiya see la dhihi nab wuxuu i kulligood waa laisla jebin oo waa la wada quwaaxi aakharana waa la kala saari ama adduunku waa israacahayaan sheekhu islam ibnu tamiya wuxuu u daliishaday asagu gaaladu mar hadday nagu soo duulaan oo muxuu aha aan isgelayno kala qaadi mayno kala qasbay iyo kaan la qasbin iyo muslimka ku dhex jirayna war u haynin kulli waa isku jabinaynaa ayib maxaa ilaahay ba hadhow kala saari maxaa jira ibnu taymiya wuxuu hi allihii yaqaanay ee kala saari jib hadduu israacshay annagu waa israacinaynaabu annaga wabaa ma ogin bu managaa warhayna wadaadka miskiinka meesha dhex fidho maba oginba kan aalimka ma ogin ka qasban ma ogin allihii ogaa yaaba isku qabta markay ciqaab caama ay timid ciqaabtan caamkaana ka annagoo kale weeyo annaga waan wadaynaa bu war gar leeyahy sheekhu markuu niqaashay alfataawa ku gar leeyahay eh, cayni baana asagana sidaa mara fi kitaabi fatxi cumdat alqaari fi sharxi الbخaarي eh, cafا uma kaana waxaa sal slm yaquulu ku yidhahdaa faraqa min alqunuuti qunuudka markuu dhammeeyo allahu akbar buu odhan jiray fayasjudu sujuudiibu da-aadee rukuucdii waa dhammaatay iyo ictidaalkeedii iyo qunuudkeedi waa isla dhammaadeene alqunuutu fi lwitr witrka in la qunuudo idan sawaabku waxaa weeye siday uu sheekh axmed shaakir kaga hadlay sharxiisa tirmidi nawaasisha iyo masaa'ibta muslimiinta haysta laga soo bilaaba andalus intay ka baxday samaranqada iyo mooskana ay gacanteena ka baxeen gaale adduunka la wareegtay in la qunuudaa sunno ah idaa nasalat nawaasil daa'ima wana haystee dhowr boqoloo sano maya kun sano wax ku dhow yaa muslimiintu nawaasil caama ay haysataa kuwa la qaxiyo kuwa la babi'iyo kuwa dagaalkooda in la qabsado wadaadihii ictisaam maalmaha wax haystaan waad ogtihiin dowladdii islaamkayd baa ka hortimid ee soomaaliya joogta nafturkoodu inay qunuudaan wey haddayba isdhaamaan way hadda la socdo waa tahay marka axmed shaakir axmed shaakir wuxuu yihi raxmat ullaahi tacaala calayhi nawaasushu waa daa'im weeye laga bilaaba ilaa bilaadda ay gacanta ka baxeen muslimiintii aa meelba lagu gumaadaya ku dhiban ku baaba'san idan naailadu waa iska qunuudku waa iska sunna waxaan oga tegayno waa damiir xumo weeye dhibka muslimiinta haye iyo meelaha lagu cuniyo dhibaatada warba uma haysidba ayb bal wadaadka qunuudaad dhihi baad maxaa ka maqan muxuu balaada noogu soo jeedinhayaa mu waalan yahay mu biyihiisa iska cabo aafadaasaa taagan hilibkeenna iyo xubnaheena adduunka meel walba lagu cunhayaa marka waa in layska warqabo haddaana wax kale keri karin muslimiinta loo duceeyo duca maxay ku yeeshaa ayib wkaana sal اllahu alيه wasm wxaa yaqnutu kii ku qunuuda fii rakcati اlwitri witrka ragcadii salaatuleilka markuu tukado ragcadda u dambaysana nabigu waa qunuudi jiray ayaana mararka qaarkood sidaasuu sheekhu qabta hoosta ku qabtay wuxuuna yidhi axyaana waxaan u idhi xadiidka sheegaya inuu nabigu qunuud witirka ku qunuudi jiray ubay ibnu kacab basaa wariya nabigu witirka had iyo goor ku qunuudi jiro uu joogtayn jiro daa'imi jiray saxaabadii baa soo guurin lahaa saxaaba badan soo guurin lahaa ummahaatulmuminiin baa soo guurin lahaa lama hayo in marka ubay hal mar uu arkay oo dhacda mara ahayd baa xadiidku ku cad hawshaasi baxdigaasi waa baxdi aan sheekha looga horraynin sheekh aan looga horaynin wey ayb marka qowl aan lagaaga horaynin daliilla aan lahayn cad waa dhib badan yahay hadduu daliil leeyahay daliilka ama qiyaas ha noqdo ama mxuu aha nas ha noqdee way dhib yar tahay laakiin haddii aan daliil aadan haynin cad waa iska adag tahay nabigu mar hadduu sameeyo sheekh albaan agtada ay ka sugan tahay xaggan uu yidhi salluu kamaa ra'aytum usali axyaananta ka daa axyaananta ka daa in lala yimaadaa fiican haddaad u jeedo nabigu axyaanan mar buu sameeye dhe axyaanan hal mar arkay ubay bnu kacab maratan basad axyaanan ka jooji haddii marada bas aad ku qaydayso waqanata fii ragcati اlwitri maratan dhe oo halkii mara uu arkay ahaa ubay bnu kacab uu arkay axyaanan waxay noqonaysaa marmar dhow goor oo inuu nabigu sameeyey laakiin usan badinin laakiin maratan waa dafca waaxida soosma kala duwano inuu sheekhu mara ku gaabsanana way war ka turjumahaya ficilkii nabi maxamed ee marada ahaa inuu yidhaahdo waa la samayn karaa oo qunuutulwitrigu waa fasaxan yahayna warbay ahayd isagoo ictimaadahaya halka mare nabigu uu sameeyey qowlka nabiga isku qabanaya ahaa salluu kamaa ra'aytumuunii usalli in falka iyo qowlku isku qabto uu yidhahdo waa bannaan yahayna war la garta weeye hadduu leeyahay nabigu falkiisi besaan ka turjumaynaana waa inuu maratan yidhahdo axyaanan taasi marka ishkaalkaasaa ku jira wayajcaluhu wuxuu ka yeeli jiray qunuud witriga qabla rukuuci rukuucda kadib salaadaha kale ee nawaasisha markuu qunuudahayo waa bacda rukuuc laakiin witriga rukuucda ka hor taa aad bay lagu khaldamaa muxuu leeyahay waan arkay had hoostaas aniga kuusoo jumleeye maa warkiisa kuusoo khulaaseeyey warka waan fiiriyey marka af soomaali baan kugu sheeg misana carabi ku akhriyad rabtay dhibba ma laha sawaabku waxaa weeye nebi maxamed inuu ku qunuuday witirka ma sugno min xayu sanaaca alxadiiiya xadiidka ubay ibnu kacab ee sheegay riwaayada sheegaysa nabigu inuu witirga ku qunuudayna waa daciif munkara cinda alxufaad axmed bn xambal baa caddeeyey shuc baa caddeeyey axmed saciid alqataan baa caddeeyey ibnu khusayn baa caddeeyey abu daawuud baa caddeeyey ibn cabdilbar baa caddeeyey waa xadiid munkara daciifa laa yasix alqunuutu fi lwitri laa yasix can rasuuli ilahi iطlaaqan taasi ha la ogaado difaaca uu sheekhu difaacayna waa difaac aan waafaqsanayn qawaacidka xadiidka inamaa huwa haabitun can rasuuli اlah cafwa can الصaxaaba inamaa huwa haabitun can asxaabi rasuuli الlah asxaabta nebi maxamed yaa witirka qunuudi jirtay oo taraawiixda ragcaha u dambeeya qunuudi jiray ayib hawlkaas marka intaas ku daaya wacallama wuxuu baray alxasan bn cali bn abi aalib buu baray radi allahu tacaala canhu an yaquula inuu yidhahdo ku ducaysto idaa faraqa markuu dhammeeyo min qiraa'ati quraan akhriskiisa fi lwitri witr gudihiisa allahuma hdini allaw ihanuuni fii man hadayta intaad hanuunsay allaw igu dar wacaafini allaw caafimaad iyo fayoobi isii fii man caafayta intaad caafiday aakhariya adduunba iimaaniya iyo badan iyo saxaba aad siisay iyo muxuu dhan walbaba watawallani allaw iga gacal dhigo fii man tawalayta cidaad intaad ka gacligata alla igu darweeye ama aad maamushe maamul wanaagsan oo ayaga u dan ah wabaarig li alla ii barakee fiima acayta waxaad isiisay waxaad isiisay oo adduunyaa ama diina ama caqli ama cilmi ama caafimaada ama camal saalix alla ii barakee waqini alla uga ilaali shara maa qadayta waxaad xukunta sharkiisa maqaadirta rabbi aad soo daysad xukumayso sharkeeda alla iga badbaadi hadda hadday igu dhacdo sabir wanaagsan allow isi weeye igana ajirsi fa inaka taqdi adaa wax xukuma yuqda calayk wax laguu xukumi karaa ama lagu saari karana ma jiro wey adaa adduunka xukuma xukunka rida axadku xukumi kara wax ku saari karana ma jiro wainahu laa yadullu mana dulloobo man waalayta axadkaad xidhiidhiseed gacal ka dhigato asagaa casiizo sharaf leh walaa yacizu sharaf ma yeesho man caadayta cidaad colaysatana tabaaragta rabbana watacaalayt allow sarraysay oo khayr badnaatay laa manjaa minka meel lagaaga badbaada ma jiro ilaa ilayka adiga maye meel loo baxsado ama loo cirsado oon adiga ka ahaynna allow ma jirto xadiidkan xasan bn cali nabigu markuu dhimanaya sideed jir sagaal jir buu ahaa witirka inaan ogu ducaysto ama salaada fajr ogu ducaysta nabiga bar wadaadda badan baan buran qaba wadaaddo badan baan buran qaba waxay leeyihiin sida sogaan waxaa weeye nabi maxamed baa xasan baray ducadan oo yidha aabbo ku ducayso ducadan ilaahay ku bari ku ducayso salaad fajr in la sheego ama wutir la yidhaahdo ama qunuud la sheego waa shaad ama waa munkar bay tahay wadaaddo badan marayaan nimanna waa xoojiyana waa difaacaan sida saaxiib anis isaari fii takhriij axad maxilbaari iyo sheekh albaani iyo xaafidna xajar iyo wadaadda difaaca ayib nimanna waa daciifiya mutaqdimu takhriinba altashahud اlakhiiru midka ugu liitoon waa un qunuudkan salaada fajare weligii un salaadaha laga maagay ee asaga la daba taagan yahay niman kutub ka qoray keligii inuu sunna yahana waaba jiraanba waa maan barre imaan bilaal baan jir waan la kala dhaqaaqahaya atashahud اlakir atixiyaadka u dambeeya wa wujuubu tashahudi atixiyaadka u dambeeya iyo wujuubu tashahud midkood iskaga midkood iskaga gaabsadaa banaanay wujuubu tashahud alakhiir baa iska ficnaan lahay soo saa ma labada tarjamo isdaba yaalla ayb uma kaana salى اllahu alيه waslm rasuulku ila wuxuu bacda an yutima rakcata araabicata ragcadda afraad intuu dhammaystiray kadib yejlis wuxuu u fadhiisan jiray litashahud alakhiir atixiyaadka dambe u fadhiisan jiray wa kaana ya'muru fiihi wuxuuna ummadda fari jiray gudihiisa bimaa amara wuxuu soo faray bihi maagaba fi lwali atixiyaadkii hore ee koobaad wayasnacu wuxuuna samayn jiray fiihi fi tashahud alakhiir atixiyaadka dambe maa kaana yasnacu fi lwali ka hore wuxuu ku akhriyi jiray ilaa annahu kaana wuxuu aha nabigu hase yeeshe nabigu wuxuu ahaa yaqcidu kii fadhiista yaqcudu kii fadhiistaa fiihi fi tashahud alakhiir xaala kowni mutawarikan uu sin dhuldhiganhayo kaana iftiraash buu ahaa oo lugtaasaa loogu fadhiistaa midka u dambeeyana lugta bidix og ininka aragteentii xagga la geeya sinta lagu fadhiisto yufdii asagoo gaadhsiinaya biwarikii sintiisa biwarikii sintiisa alyusra bidix ila alardi dhulku gaadhsiinaya wayukhriju wuuna saari jiray qadamay labisa adinna min naaxiyatin waaxidatin hal barbar buu ka saari jiro barbarka midig ah lugti bidi aggay aaday tii kalena aggayba sii joogta lafdigan wayukhriju qadamayhi min naaxiyatin waaxida waa lafdi aan asaxaynin waxaa la tafaruday ibnu lahayca cabdulahi ibn lahayca ku khilaafay ruwaadda inteeda kale xadiidka warisa sanadkuna waxaa ku jira wadaad la yidhahda miqdaam ibnu daawuud san daciif ah intaasi ma sugno wayukhriju qadamayhi min naaxiyati waaxida wayajcalu yusra lugta bidix wuxuu yeeli jiray taxta faqidihi wa saaqihi wayajcal yusra lugta bidix ama adinka bidix ama dhudhunka bidix ama kubka bidix wuxuu yeeli jiray taxta faqidihi wa saaqihi yumna wey bowdadiisa iyo dhudhunkiisa midig hoostoodu geyn jiray soo saa lama yeelo asaadi hadda yeeshaan un wey wayansibu yumnata midigna waa qotoban jiray faraheedu ku istaagi jira hadee waa sidaa taqaanaan atiyaadka laba atiyaad warubama waxaa laga yaabaa farashahaa inuu goglo in lugta midig uu goglo usan qotominin baa laga yaaba oo uusaa yidhaahdo tan hadda mayna soo marina ilaa hala tijaabiyo aaway wadaadki waxa loo tijaabin jiray warubama farashaha halka soo fadhiiso booskaadi baad maanta gabtay atiyaadkii u dambeeyey u fadhiiso horta kii u dambeeyey tawaruk tawaruk kii u dambeeyey tawaruk samee atiyaadkii u dambeeyey aan ku fadhigiisii baan rabaa atiyaadkii u dambeeyey lugti bidixda hay ay u fadhiiso lugta hadda ma qotontaa saa u dhig seexi agga agga u bixi agga u bixi seexi dhulka dhig iska durkis say u fadhiista waka wadaaddo qaabkaasi yay u sheegaan nimanna waxay le ma ahee waa in la laababa laab celi sidaan diidan waka warubbamaa farashahaa labadaasba waa la sheegaa laakiin taa maadaama istiqbaal qibla ay khilaafayso tii gudubka ahayd yaa dhaanta mm. baaraka alla fiik warubama waxaa laga yaabaa farashaha inuu gogla laga yaabaa lugta midig uu goglo xadiidkeedana abu daa'uud buu ku yimaadaa iyo abu cawaano iyo muslimba waa ku yimaadaa hadduu taa u jeedo waa sax laakiin maadaama hadda muslim iyo abu riwaayada odhanaysa atixiyaadka u dambeeya lugta yaan la qotomina ha la goglo abu daud bayna ku laakiin warubamaa farasha haddii loo celiyo lugta bidix loo celinayo waxaa weeyaan wuxuu u fadhiisan jiray atixiyaadka u dambeeya siduu u fariisan jiray atyaadka hore labada macnaa ku khaldamina iftiraashka caadiga ah oo in midigtan la qotomiyo tana la barkada ah iftiraashka caadiga labadaa macnaba way dhici kartaa haddii loo jeedo itiyaadka dambe in la iftiraasho ka ftiraash اatiyaat اlأwal waxaa wariya muslim abu cawaan haddii loo jeedo atiyaadka u dambeeya lugta midigma qotomin jira marbuu seexin jiray abu daud baa wariye sunanka kuso mara labadaa macnaba waa suuragal axyaana mararka qaarkood wa kaana sal l sl yulqimu kii geliya kafahu lyusra sacabkiisa bidix rukbatahu lowgiisu gelin jiray yani lowga afkiisa iyo wax isku qaban jiray gacanta wey gacanta ayib yataxaamalu calayha isagoo cuskanaya gacantuu cuskanaya gacantuu cuskanaya iska kor saari maaye low ku qabanayaa wey markuu fadhiyo gacanta mid xaggee la dhiga waa inaad saarta jilibka fiiqiisa iyo gacanta aad is saarto ilqaamka saasaa looga jeedaa gacantii baad wadi weeye buuda bartankaad dhigi mayse lowga bartankiisaad dhigi mayse lowga afkiisaad gacanta gaadhsiin weye marka waa lowgu waxaa weeyaan wey waa mas ama yaxaas afka kala haya ood gacanta u geysay yulqimu sidaasa looga jeedaa afku ka gelin jiray lowga gacanta <laughs> saas wey ayib wasana wuxuu jideeyey fiihi asalaata calayh in lagu saliyo xadii aadka dambe in nabiga lagu saliyu jideey kamaa sana siduu u jideeyey dalika arinkaas fi tashahud اأwl atixyaadka koobaad waqad madaa hunaaka atixyaadka koobaadna waxaa kusoo hormaray dikru siyaqi alfaadi sheegideeda alwaalida ka soo aroortay fii sifati الsalaati calayhi qaabka nabiga loogu sali lahaa ku timid waan soo hormarinay buuri wujuub الsalaati calى الnabiy wujuub salaati cala nebi waa hawl anaga nagu eedeey nabi maxamed lagu saliyo hawl annaga nagu eedeeya weeye shaaficiyada ayaa wujuubka la tafaruday ayib wax caddeeyaoo tansiisiya shaaficiya ka hor ma jirto ibnu qayim waa difaacay jalaa ulafam fii fadli salaati calaa khayr alanaam iyo ibnu xajar alhaytami iyo waa difaaceen in muslimiintu ay leeyihiin nabiga in lagu saliya salaada gudaheeda iyo duco walboo lala imanaya way fiican tahay waa sunno muran ma laha taa iyada ah. inay khayrto wanaag tahay muslimiintu iskuma haya waxaa laisku hayaa waa waajib ninkii ka taga salaadiisu ay burayso hawsha shaaficiya lagu haystana waxaa weeye salliga nebi maxamed atixiyaadka dambe ruuxii ka taga salaadiisii way buraysaa rukni buu ka tagay way taagan yihiin midaasi shaafici loogama horreyn ayib kas iyo kama haddaad oga tagto saadada waa baala isqan raahuya asagu wuxuu yihi haddaad kas oga tagtona waa ka kac haddii aad kamana waa fasaxanta waxba laguma haysto shaafici baana ka horreey intaasi daliil ma marka la soo gebagabay hawsha ayada waqad samica sal ly slam wuxuu rajulan buu maqlay yadcuu ku ducaysanaya fii salaatihi salaadiisa gudaheedii lam yumajid illaaha tacaala ilaahay aan ammaanin oon sharfin walam yusalli cala nabi nabigan aan ku salliin faqaala nabigu wuxuu yihi cajila haada kani waa degdegay uma dacaahu waa u yeedhay faqaala lahu wuxuu ku yihi waligayrihi muslimiinta kale ku yidhi idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo falyabda ha ku bilaabo salaada bitaxmiidi ilaahay mahadintiisa ha ku bilaabo wاthanaa'i calayh rabbi inuu faalla ammaano ku bilaabo uma yusalii cala الnabiy nabiga ku saliyo wa fii riwaaya liyusaliya ha ku saliyo cala اnabiy uma intaa kadib yadcu ku ducayso bimaa shaaa wixii uu doono xadiidka waxaa la tafaruday sidan odhanaya xumayd hani nin la yidhaahdo waana saduuqun laa ba'sa bihi tafarudkiisuna maa la aqbali mise maya masale khilaaf ka taagan yaha wey xadiidka saxdiisii fartaasaa ku godan hadduu asaxo daahirkiisu sheekha ma taageerayo xadiidku daahirkiisu wuxuu tilmaamayaa ducadan iyo hawshan iyo salliga nabiga in la geliyo cinda alistiftaax ducaa ulistiftaax in la geliyaa ka muuqata war ma ujeedaan misaanaha meel kale u socda idaa sallaa axadukum falyabda bitaxmiidi rabbihi wahanaa calayh waa ducaa ulistiftaax hawsheeda wey uma yusalli cala اnnabiy uma yadcu bima shaa hawshaa wax qabana ma jiro xadiidka zaahirkiisa waxaa weeye idaa sallaa haddaan ku fasiro minku ruux salaadda dhammaysa u ducaysanay ducadii ka dambaysay adbaara salawaat ee wahaabidu noo diideen xaggana fiicnayd ayib in lagu fasiro ila adducaau bacda adbaar salawaat mustajaaba la iska oga lakin wahaabiya ayo far baa noo taaga waa diidan yihin ayib waxay ku diideenna uqbana ma jiro weligaa iska ducayso ilahna bari shanta salaadood yaan lagu gaadi ya jamaca maysidin xataa fardan bay diideen abubakr abu zayd ma arin miya ducada jamaaciga wahaabisa ma diidine abu isxaaq ashaadib baa diiday maalikiye badan baa diiday xanafiye badan baa diiday tol baad helaysa taas hawl wahaabiye ma aha hawsha wahaabiye lagu haysta waxaa weye xataa keligaa gacmaha ma taagi kartid adkaarta hoosta baad ka wadi bu ku leeyahay allahuma acinna calaa dikrika wa shukrika wa xusni ibaatik hoosta ka wadi laakiin saa ma dhihi kartee ku dheh halkan bidca idaafiya weye ku dheh hawshaasi sheekh jaadi baa ku noq taxiib ducaa buu kaga hadlay bakar abusayd saad khaasu ka qoray aad baa hawsha iskugu dhib xadiidkan laba mid un weeye in salliga la gelinhayo ducaa istiftaax la raacin iyo in uu ka hadlayo ducadii salaadaha ka dambaysay labadaa mid unbuu daahir ku yahay laakiin tashahudka u dambeeya ha lagu khatimo meesha ma taalo ayib asagoo muran ka talinaya sixadiisaba wa samica rajulan buu nabigu maqlay waxaana diidahay iiga waxaan aad ugu baga abubakr maxamed ibraahim mundir oo aimatu shaaficiya ah wuxuu yidhi shaafici markuu ka hadlay hawshiis ah, ilah baadna le wax xadiioo tusahaya buu i in salliga uu waajibaya ma jiraan bu meeshaana la dhigahayo xadiidka mascuud buu daliishaday shalay soo maray mise daraad midkiin muxuu ahaa markuu halka atxiyaadka u dhammaysa ha yidhaahdo uma liyatakhayar min adducaa'i ajabahu ilayh bifatxi اlbaai ajabahu ilayh idan halkaa nabig wuuu dhigay bu atixaadka intaas ku dhan wixii intaa ka dambeeyo ducada kaad ka doonto doora adugu sali lama sheegin buu axaadiitii aad ee tashahud ka sheekaysoo dhanba sali lama soconin saxaabi walboo nabigu uu faray salaad u sheegayna sali looma sheegin musii salaati looma sheegin war saligan aad halkaa dhigteen tale ninka ka taga salaaddiis waad buraysaa muxuu ahaa xadiis qumana aan lahayn oo hadda sixadiisii laysku waafaqayba aan lahayn dalaaladiisina murababa ka taagan caaa baa layidhi ka waran salligana wuxuu hi yakfiika tashahudu min asalaati cala nebi sal slam nakici baa la weydiiye kadalika idan hawshaasi hawl adag weeye ma fiican yahay shaaficiga waa fiican lahay lama diidano muslimiinto dhan salliga nabigu inuu fiican yahay oo salaadda u fiican yahy oo ducada u fiican yahay lama diidano laakiin in la waajibiyo ninkii ka tagana salaaddii laga buriyo waxay u baahan tahay tiirar waaweyn samca rajulan buu maqlay yusalii tukanaya famajad allaha ilaahaybuu majad allaha ilaahay buu sharfay oo ammaanay waxamadahu xamidahu waana ku mahadiye wasallaa cala nabi buu ku saliyey faqaalna wuxuu idhi udcu ilaahay bari tujab waa lagaa ajiibiya wasal ilaahay weydiiso waxaad tucta waa lagu siidhe xadiidkan wuxuu faa'iideeyey inay fiican tahay oo ninkii intuu ducaystay nabiga ku saliya ducaysta in la aqbali istixbaab buu faaide wujub ma faaideynay wujub meeluu ka faaiden ma ay jirto sheekh albani iyo shaafici iyo wadaado dhowro taabiciina hawsha waa qabaan laakiin adiladeedu ma tabarbadno wallaahu aclam